bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi wصaxbihi aجmaciin waxaan ku dhex jirnay mansuubaadkii musanifku wuxuu leeyahy baabu la hada baabu la weeyaan la yuu u baab yahay اclam ana la tansib الnakiraati bgayri tanwiini إida baasharat الnakira wlam tتakarar la naxw laa rajula fi daari ilaa aakhirih waxaan galaynaa laa ayada waxay kamid tahay xaqiiqadii nawaasikh lmubtada walkhabar waxay gasha waxaa weyaan mubtada iyo khabar musanifka wuxuusan ugu dhex darin kuwa ina iyo akhawaadkeeda maca annahaa waa sida ina oo kale waxaa la yidhaahdaa laa annaafi liljinsi tacmalu camala ina ayaa la yidhaahdaa marka laadan hadda aan ku jirno laa naafiya liljinsiya la yihahda laa oo naafiya lilwaaxid baa jirto lilwaxda oo mufradnimada hal mufrad keligeed anfiso oo ayada waxaa la yihahdaa min akhawaati leysa waa midaas laadana waxa weyaan min akhawaati inna almuhim eh, laadaas kale musanifka wuu xadfay liannahu camalfalkeeda qaliil waa khilaafna wou ku jiraa maa i in iyo laa i laata afar xaraf oo waxaa jira la yidhaahdo min akhawaati laysa la yidhaahaa jirto oo macnaha kaana iyo camalkooda samaynayo laakiin likhtilaafaatin kathiira fiiha yuu musanifka wuxuu u arkay fi hadihi lmarxala in laa daaciya mubtadiga ah waxyaala oo mukhtalafun fiiha inuu ku bilaabo marka hadda wuxuu noogaga hadlayaa laa naafiya liljinsi macnaha min aqwa laa aad weeyaan laadan waxaa weeyaan waa laada towxiidka asaas ah oo waxaa weeyaan laa ilaaha ila allah laadiisa waay naafiya liljinsi waxaa loo yidhaahdaa mufradka ay gasho iyo jinsigiisoo dhan iyo macnaha ay shamlinaysa ay kulminaysa hadaa tira laa rajula fi daari rajulkaas mufradka iyo wixii la jinsi oo rijaal oo dhan iyay u diidaysaa inay daarta ku jiraan ma ansixaysa inad tirahda laa rajula fi daari bal rajulaani inad tiraha ma ansixayso oo hal rajul aan ay nafisay laakiin laba rajul ma diidaysa inay ku jiraan ma ah laa ilaaha hadii la yihahdo jamiica alaaliha o dhan iyay anfinaysaa markaasaa waxaa waxaa leedaha annafyu nafyu aluluuhiya bikaamiliha wa ithbaatu aluluuhiyati alxaqa lilahi tabaaraka wa tacaala bacda bacda qowlihi ila allah marka laa naafiya liljinsi waxaa loo yiri nafyi bay ku tusina waaba muuqataa liljinsina waxa weeyaan bimacnaa tacumu man dakhalat calayhi wamaa kaana min jinsihi wa qabiilihi intaasoo dhan bay anfisaa marka laa naafiya ljinsi saasaa loo yiri marka waxay camalkeeda uu yahay tacmalu camala inna tansibu lisma oo mubtadihi ah wa tarfacu lkhabara sidaas weeyaan marka laadan shuruud gaar ah bay leedahay fiiri iclam waxaad ogaataa ana la lafdigan laa ah tansibu nakiraati nakiraadka bay nasbisaa bigayri tanwiinin ayadoon la tanwiininaynin marka waxa weyaan min shuruudi lah waxaa kamid e eh, an yakuuna smuhaa wa khabaruhaa nakiratayni isimkeeda iyo khabarkeeda inay nakiro ahaadaan liannahu haddii aad tirahdid laa rajula fi daari rajul inuu nakiro yahay waaba muuqata kow midda kale mufradkeeda waa mabni oo laa rajula la rajulan lama dhahayt min gayri tanwiinin waay khabarkeedana sidaas oo kale weeyaano laa rajula fi daari waxay ka dhigan tahay laa rajula kaainun fi daari marka kaainun waa khabarkeedii wa huwa mutacalaqu darf kaainna waa nakiro kaain waa nakir rajulna waa nakiro marka an yakuna smuha wa khabaruhaa nakiratayni ko isimkeedana mabni buu yahay oo lama tanwiininay tansibu nakiraati bay nasbisaa waa isimkaa loo jeeda ma aha khabarkii isimki inay wada nasbinaysa ma aha khabarkeeda wuu godan yahay isimkeeda nasbisan ko bgayri tanwiinina waxa waaye ishcaaru min ana ismaha mabni lnaha liana ismaha maclaa murakaba tarkiibka khamsata cashar oo kale ay lamid tahay muhim inaad sii ogaatid xaqiiqada loo bineeyey laakiin ahamu shay inaad ogaatid in isimkeeda mabni yahay fi hadihi اlmarxala ayib markaasaa lagu yiri laa rajula fi اdaari waxaan idaa baasharat الnakira waxa weeyaan tansibu الnakiraat bgayri tanwiinin idaa baasharat hadday la xariirsato annakirata nakiradii shardiga labaad waay laa markii camalay ina camal falayso isimkeeda horta nakiraha aada koow mabni inuu ahaado labo inan isimkeeda iyo laada aan la kala faslinin oo ay wada xariiraan laa rajula hadda fi rajulkii oo isimkii iyo laadi looma dhexeeyo laakiin haddaad tirahdid laa fi daari rajulun haddii tirahdid laadii isimkeedii khabarkii a lagu kala gey ama wax kale oon khabarkii ahayn haddii lagu kala fasliyo laadi macmal falays waa lilgayna xaraf waa liannaha laa tastatiic an tatakhaطa hada alfaasil ila smiha almutaakhir way ku adag tahay shardiga kale waa walam tatakarar haddana laadi inay soo noqnoqonin oo laa rajula fi اdaari wala mraa an la dhihin laadiyaa soo noq laa xawla walaa quwata laa baycun fiihi walaa khilaal haddii sidaas ay usoo laablaabato in la camal siina waa banaan tahay in la ilqayana waa banaan tahay oo macnaha waajib ma aha mar haday soo laablaabato in la camal siiyo laa khawfun alayhim walaa hum yaxzanuun fiiri laa khawfa lama dhihin laa khawfun alayhim walaa hum yaxzan liannu laadiyaa soo laablaabat almuhim shuruudaas haddii laga helo laadi waxa weeyaan way camalfalaysaa marka maxaa niriyay an yakuuna smuha wa khabaruhaa nakiratayni kow wa an yubna ismuhaa waa labo wa an laa yufsala baynahaa wa bayna ismihaa bifaasilin walow bilkhabar sadex wa an laa tatakarara laadi inay soo noqnoqonin laa shuruud oo kale hadday nakiro geli wayso oo laa zaydun fi daari la yihahdo oo laa muxamedun fi daari la yidhaahdo in la godaa waajib laadim mulgaatu laa camala lahaa nakiraa la rabe muxamed macrifo waay waa la ilqay ko idaa nakira layiri haddii nakiradii iyo isimkeedii lagu kala geeye laa fiihaa qowlun fiiri laa fiihaa qowlun laadi iyo qowlkii oo isimkeeda fiihaa lagu kala geeyo khabarkii ah qowlun waa la goday marka ilqaawo camalkii waa laga tuuray walam tatakarar haddana laadi inayna soo noqnoqonin hadday soo noqnoqoto in la ilqay waajib ma ah laakiin waa banaanta in la ilqay qur-aanka hadda waxaa weya laa baycun fiihi walaa khilaal laa bayca fiihi walaa khilaal intaba laba qira oo saxiixa u ah. marka laa kale hadday soo laablaabato shuruudii kale oo kalena laga helo in la ilqayana waa <clears throat> banaan tahay in eh, maxaan ku la camal siiyana way banaan ayb markaasuu ri fain lam tubaashirhaa nakiraadkii haddaynan la mubaasharaynin oo ayada iyo isimkeeda lakala geeyo wajaba rafcu isimkii in la godaa waajib ah wa wajaba haddana waxaa waajib e tikraaru laa laadi in lasoo celceliyo naxw laa fi daari rajulun wala mraa fiiri laadi iyo rajulkii oo nakira ah lakala geeyey marka laadi mulgaatun laa camala laha rajulu waxaa waay mubtada muakhara laga dhigay laa kalena waa la soo celceliyey ayib markaasaa layihi in takararat laa laa hadday soo laablaabato ayadoo isimkeedina aan laga kala geynin jaaza icmaaluhaa in la camal siina way banaan tahay wa ilqaauhaa in camalka laga ilqeena waa banaan tahay fain shita haddii aad doontay qulta waxaad leedahay لا rajula في daari ولا امرأة waa icmaalkii waay wa in shita haddaad doontidna qulta waxaa tiraa laa rajulu fi daari wala mraatu ilqihi waay marka laadi kaasaa la yidhaahdaa waxaa muhima keli ah isimkeeda waxaan ihi yubna calaa maa yunsabu bihi musanifka hadda wuxuu ihi tansibu nakiraat bigayri tanwiinin waa markuu isimkeeda mufrad noqdo laakiin isimka hadduu tathniya noqdo ama uu jamac noqdo oo mudakari saalim awal baama jamcu dakar saalim iyo iyo iyo tathniya lama tanwiinin jirin weligaa ma maqli zayduunun ma maqlin marka isimka hadduu tathniye yahay ama jamac yahay oo jamcu dakar saalim ah waxaa lagu binaynayaa wixii lagu nasbi jiray jamcu lmudakari saalim iyo tathniya maxaa lagu nasbin jiray ya isimkeeda hadduu tathniya noqdo markaa laa rajulayni fi daari ayaa laleeyahay wa markii uu noqdo maxaan ku yidhaha tathniya haddii uu jamac noqde laa muslimiina fi lmasjidi aada leedahay marka fiiri jamcu mudakari saalim iyo tathniya haday isim laa noqdaan ya baa lagu nasbinayaa ko haddii jamcu lmuanathi saalim ou yahay maxaa lagu nasbinayaa waa laysku khilaafay jamcu muanath saalim waxaa lagu nasbi jiray kasra qiyaas ahaan waxayd in la yidhaahdo la muslimaati fi daari in la yidhaahdo qaara waxay baneen laa muslimaatun in la yidhaahdo haddii asmaau lkhamsa ou noqdo isimkeeda asmaaء اkhamsa in la idaafeeyaa waajiba daa'iman macrifayba noqonayaan marka waa la ilqeyna hadayba la xiriirta sideedaba ilaa oo duu oo ismi jinsi oon macrifo uu ka qaadanaynin oo tira laa daa maalin fi daari ina tiraahdo way banaan tahay khulaasaة اlqowl mufrad yahayna fatxa lagu nasbinaa hadduu mufrad aheedna yubnaa calaa maa yunsabu bihi low kaana mucraban haddii uu mufrad ahayn waxaa lagu nasbinayaa oo lagu binaynayaa wixii lagu nasbi jiray isimkan oo oo laada isim u noqday fiiri wuxuu yahay markaa wuxuu yahay aada ogaatid wixii lagu nasbi jiray la ku binay sidaas weeyaan marka intaas unbaa yaa noo hartay ayib waxaa waxaa mucrab ah haddii isimkeeda ou mudaaf noqdo ama mushabahun bilmudaaf hadii ou noqdo in la nasbiya waajib waa bina ma aha markaas ismu ismullah hadii ou noqdo mudaaf ama mushabah bilmudaaf hadii ou noqdo yajibu nasbuhu mathalan waxaad leedahay laa taaliba cilmin mamquutun laa taaliba cilmin asiga lama binaynay marka mfrad haddii isimka uu yahay ma laysa mudaafan walaa shabiihan bimudaaf ya meeshaan lagala jeedaaye haddii wixii tathniya iyo jamac iyo mufrad noqdo yunsabu yubna calaa ma yunsabu bih haddii uu maanta noqdo mudaaf ama mushabah bilmudaaf haddii uu noqdo waxaa waajib ah in la icraabo oo laa طaaliba cilmin asoo mudaafka a ah waay waa markuu mudaaf noqdo haddii mushabah biاlmudaaf ou noqdo laa mustaqiima xaaluhu bayna الnaasi fiiri mustaqiima mudaaf ma ah waa munawan laakin itasala bihi shayu min tamaami macnahu laa yastagni canhu laa طaalican jabala cindanaa aada leedahay laa taalican jabalan taalicantaas waa isim wuxuu ku camal falay jabalkaasaa mafcuulkiisi ah oo min alasmaa alatii tacmalu camal ficlu kamid yahay marka maadaama midka uu ku camal falaya bimathaabati mudaaf ileyhi uu u yahay khulaasatu lqowl baabkan hadda aan ku jirno iyo baabu lmunaadaa oo noo imaan doono waxaa mucrab ka ah almudaaf walmushabahu bilmudaaf kaas nakira maqsuuda noo imaa doontaa dheeraad ku ah labadaas haday isim laa noqdaan waa la ecraabaya laa taaliba cilmin mamquutun iyo laa taalican jabalan cindanaa labadaas mudaaf iyo mushabah bilmudaaf waa mucrab waa wixii kasoo haray walow tahniya ha ahaadaan jamac ha ahaadaane mabni weeyaan marka amhiladii aan kuu ecraabo iyadoo shuruudi dhammaystiranta wuxuu ku miithaaliyey laa rajula fi daari laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu lisma watarfacu lkhabar laa naafiyatu liljinsi tacmalu camala ina tansibu lisma watarfacu lkhabar rajula ismu laa mabniyun cala alfathi fi maxali nasbin fi daari jaarun wa majruur mutacaliqu bikhabari maxduufi taqdiiruhu laa rajula kaa-inu fi daari ayadoo shuruuda dhamaystiratay laa ilaaha ila allahu laa ilaaha bixaqin ah khabarkeeda fi daari oo kale ilaah xaq e ma jiro ila allahu mooye fiiri marka laa ilaaha mawjuudun iyay badanaa kutubta hadda ay taqdiiriyaan laakiin taqdiirkaas sax ma ah aaliha waa joogtaa koonkan waxyaalo badanoo aaliha lagu magacaabo yaa joogo waa malaayiina jirto nin lo caabudo nin shamse caabudo nin sanam caabudo nin eh, ciise caabudo waa buuxaan aaliha laakiin xaq ma ah marka khabarka waxaa lagu qadaraa sida sawaabka laa ilaaha bixaqin alla xaq e ma jiro ila allah sax waa markaas ayib taas waa iyadoo shuruuda oofsatay weeyaan laa rajula fi daari waa iyadoo shuruuda oofsatay haddii badelkeeda ay tathniya noqoto laa rajulayni bay noqotay rajulayni ismullah mabniyun cala alyaai fi maxali nasbin haddii jamcu mudakari saalim noqoto laa laa muslimiina muslimiina ismullah mabniyun cala alyaai fi maxali nasbin intaas sidaasaad leedahay haddii isimkeeda mudaaf ou noqdo laa طaaliba cilmin mamquutun laa naafiyat ljinsi tacmalu camala ina طaaliba ismu laa mansuub a laleeyahay mabni lama dhahay طaaliba ismu laa mansuubu calaamatu nasbihi fatxa daahira طaaliba mudaaf cilmin mudaafu ilayhi mamquutun khabarkeedi weeyaan waxaa lamid ah laa طaalican jabalan laa naafiyat ljinsi tansib اsm wtarfac اkhabr طaalican ismu lah mansuub calaamatu nasbi lannahu mushabah bاlmudaaf waay mushabah bاlmudaaf waxaa la yihah ma اtasala bihi shayء min tamaami macnaahu طaalican mafcuul mafcuulkan oo طaalican waxaas mafcuulu yahay isimkan oo laa yaa markuu asiga isim noqdo you asigana wax sii qabsanaya wasna ka shaqaysanaya hadda xilkaas kuuma saarno ayib marka laadi isimkeedii ayadoo shuruuda oofsatay iyo anwaacdi isimkeeda ou noqon karaa kuwa craab asoo mufrada asoo tathniya asoo jamaca oo mabni ah waan ku icraabay asoo mudaaf iyo asoo mushabah bilmudaafina waan ku icraabay badana laa haddii kitaab kasta aad u tagtid intaas maba ka baxsanaba markaasuu uri fain lam tubaashirhaa wajaba rafcu wajaba tikraaru la naxwu qowlika laa fi daari rajulu wala mraa marka laa naafiyatu mulgaatu laa camala laha liannahu shardi ay waasi fi daari jaaru wa majruur mutacaliqu bikhabarin mutaqadim rajulu mubtada muahar marfuuc calaamatu rafci rajul mubtada muahar waa fi daarin khabar mutaqadim aw wala mraatu alwaaw xarfu caطf laa naafiyatu mulgaatu laa camala laha imraatu macطuufu cala الrajuli wاlmacطuufu cala marfuuci marfuuc calaamatu rafci dama daahira saas macnihi waxay ka dhigan tahay laa fi daari rajulun wala mraatu fi daari sidaasay ka dhigan tahay fain takararat la jaaza icmaaluha wa ilgaauhaa in shita qulta laa rajula fi daari wala mraata haddii aad tiraahdid hadday soo laabato kan hore laa rajula fi daaridii horey la ecraab tahay walaada dambo isimka kadib dhacayo waxaa ku banaan inaad tiraahda laa rajula fi daari wala mraatun wala mraatan wala mraata hadaad laa rajula fi daari wala mraata aad tiraahda laba laa ay kala noqonayaan tan horena waa laa oo mustaqila midaana waa laa laa bayca fiiha laa bayca fiihi walaa khilaala oo kaley noqonaysa waa laba laa waa laba laa oo dirsay oo la laysku cadfay bay noqonay haddii aad tiraa laa rajula fi daari wala mraatan hadaa tiraadane imraatan taas waxay ku cadfan tahay calaa maxali ism illah liannahu rajulkaas fi maxali nasbinaas yaala waa isim mansuub eh lagu cadfa haddii wala mraatun la yihaahdane laba laa laga kala dhigaya laada horena waxaa weeyaan tacmalu camala ina midda dambana camala laysa waa la dhihi karaa ama imraatuntan waxay ku cadfan tahay calى maxali lah wasmiha lanahumaa fi maxali mubtada cinda sibawey sibawey wuxuu qabaa laa rajula fi daari markaad icraabtid yaa laa i rajul isla jira fi maxali rafci mubtada buu qabaa hadda eh, xilkaas nagama saarno waxba yaanan ku wareerinin waxaa muhime laa rajula fi daari wala mraatan hadii aad tiraaiyo wala mraatun ama walamraata iska dha labadii oo la camal sii waay haddii tiraa laa rajulu fi daari walamraatuna iyadoo camalkii laga tuuro laa naafiyatu mulqaatun laa camal lahaa rajulu mubtada fi daari khabar wamraatu macduuf cala rajuli waa markii la ilqeey haddii la camal siina laa rajula fi daari walamraa laba laa oo mid kasta camala ina ay camal fashay intaas unbay noqonaysaa sidaas lee ku daay ayib marka laadi waa taa waa laada muhim jiddan weeyaan waxyaalaha muhimka a laada la geliya waay qur-aanka laada keli ah oo ku soo aroortay ee loo isticmaala meelaha maxaan ku irahdaa muhimka ah waa laadan weeyaan baabu lmunaadaa almunaadaa khamsatu anwaacin almufrad اlcalam wاnnakiraة اlmaqsuuda wاnnakiraة gayru اlmaqsuuda wاlmudaafu wاshabiihu bاlmudaafi intana wuxuu nooga galayaa munaada munaada waxaa la yihahdaa aلطalbu bاliqbaali biya aw bixdaa akhawaatiha tacriifkiisa waa waxa weeyaan luqa ahaana nidaa waxaa la rafcu sawti bilismi اlinsaan qofkii oo loo yeerayaa la yihahda ayb marka munaada waxaan iriyay طalb اliqbaali biya o bixdaa akhwaatiha yaa muxamed yaa cali yaa khaalid yaa cuhmaan waad u yeereysaa qofkii baad u yeereysaa waxa weeyaan qofkaas waxaad ka rabtaa bimacnaa aqbil ilaya xataa tasmaca maa aquuluhu laka macnihii saasay ka dhigan tahay ii soo jeeso sidii aan waxaan kaa rabo aada u maqashid saas ayib marka musanifka hadirtaan adawaat annidaa nooma sheegin axkaamtii munaadahana asaa noo sheegay marka hadda tacriifka aan kuu sheegay waxaa ku xigo adawaat nnidaa asal waxaa u ayaa qur-aanka waa aragt yaa ayuha aladiina aamanuu yaa ibraahiimu yaa ayuha arasuulu wahaakada qur-aanka waxaa weya yaa ciisa bna maryam wuu ku badan yahay yaada loo isticmaalaa badana ayb waa yaa hamze in lagu kordhiyana way banaantao ayaa la yidhaahdo hamsadaasoo ha loo bedelo hayaa la yidhaahdo intaas waxawaa yaa iyo isticmaalaadkeedii waa waxaa ku weheliyo alhamza oo azayd cali qofka markuu kula fadhiyo ou kula dhow yahay loo isticmaala azayd ibraahim aada leedahay macnaha waa xarfu nidaa waa hamsadaas hamsadii istifhaamka ma ah waa hamsat listifhaam waxaa lamida eh, ey ay cali ay rabbi yaad leedahay waa munaado dhow waaye markuu kuu dhow yahay ayagaasoo la dheere e iyo a la yirahdana waa iska jirtaa laakiin iska dhaaf alhamzatu oo a la yidhaah io a iyo yaa iyo ayaa iyo hayaa iyo waa oo calaacalka loogu talagalay qofka markay dhibaata ku dhacda ama meel uu ka xanuunsanayo waa ra'saa waa batni aadle waa badnaah yaad ama qof aad calaacalaysaa oo maanta xaraarige waxaad leedahay waa ibnaah waa zaydaah waa caliyaah qofka markaad aad aad u xanuunsanaysid yaa la yidhaahdaa ayib marka hadda waxaan kuu sheegay tacriifkii munaadadi oo طalabu اliqbaali biyaa-u biixdaa akhwaatiha xuruufa nidaa ooba iska kooban ah oo inta aan kuu sheegay ah ku haray marka xukmu nidaa ama xukmu lmunaada isimka loo naadinayo xukumkiisa wahuwa alaham meesha waxaa loola jeeda waxaa waye kaas weeyaan markaasuu ku yiri munaadaha isku hal nooc keligood ma aha oo hal xugum lama sii karo marka aqsaamtiisa kala garo markaad aqsaamta kala garatid mid kasta xugum gooni ah baa lagu siinaya waa kana marka markaasuu ku yihi almunaadaa khamsatu anwaacin almufrad alcalamu mufradka calamka ah mufrad calam waxaa lagala jeedaa macaarifta sow ma ahayn damaa'ir mawsuulaad ismu ishaara maxaan ku irahdaa ism alif laam iyo mudaaf iyo calam calam wuxuu ka mid yahay waaxid min almacaarifi waa magacii qofki loo bixiyey ama dhul ha loo bixiyo ama ama qof bani aadam ha loo bixiyo marka mufrad calam maanta mufradkana baabkan waxaa lagala jeedaa maa laysa mudaafan walaa shabiihan bilmudaaf baabkiina soo dhaafiyo baabkan isku mid waay waxaan mudaaf ahayn ama mushabah bilmudaaf aan ahayn mufrada la yidhaahdaa walow tathniya ha ahaado jamac ha ahaado wuxuu raba ha noqdo marka almufrad lcalam kow iyo wاnakiratu اlmaqsuudatu nakiradii loo qasday iyo wاnakiratu gayru اlmaqsuudati nakira aan loo qasdin iyo wاlmudaafu iyo wاshabiihu biاlmudaafi mudaaf waxa weeyaan waa noo imaan doonaa baabka uu musanifka ajruumiga ku khatimay iyuu mudaafka noogu imaan doonaa waa laba kelimo oo laysla xariiriyo laysku idaafay waay gulaamu rajulin beytu caliyin kitaabu ismaaciil wahaakada mudaaf mudaafu ileyh lyihahda mushabahu bilmudaafna waxaan soo nariyey waxa weeyaan ma tasala bihi shayun min tamaami macnaahu kelimo oo kelimo kale lagu dhamaystiray sidii mudaaf mudaaf ileyh la isugu dhamaystiray oo kale waay marka shantaas horta taqsiim ahaan u baxa markaasaa waxaa lagu yihi shantii xukumkoodii waa kana fa ama almufrad alcalamu mufradka calamka ah iyo wanakiratu lmaqsuudatu iyo nakirada loo qasday fa yubnayaani waa lagu bineeyaa cala adami baa lagu bineeyaa min gayri tanwiinin ayadoon tanwiin la gelinaynin ayb hadda musanifka fa cala dami haddii mufrad uu yahay waay laakiin waxaa ka fiicnaan lahay inuu yidhaahdo fa yubnayaani calaa maa yurfacaani bihi isimka haddii uu mufrad calam noqdo ama nakira maqsuuda wixii lagu godi jiray in maanta lagu beenayaa wanaagsan in la yihah oo dama aan la dhihin liannahu dambe isimka mufradka keli ay gooni u khusaysaa laakiin haddii ismigii munaadahay tathniya ou noqdo ama jamac ou noqdo waa la binaynaa laakiin damo laguma binaynaye wixii lagu godi jira lagu binaynaa laakiin daalibka mubtadi a buu hadda u soo dhoweynaho mufradka keli a buu ugu miithaali ayib miithaalka fiiri markaan naxwu yaa zaydu wa yaa rajulu waaye zayd waa mufrad calam cali cuthmaan ismaaciil khaalid muxamed waa mufrad calam ah waay haddii nin mufrad calam aad u yeeraysid waxa waaye damaa lagu binaynaya yaa xarfu nidaa zaydu munaada mabniyun cala dami fi maxali nasbin marka mansuubaadka saasoo uga meed noqday liannahu fi maxali nasbin aleeyahy sababta waxa weeyaan munaadaha bimathaabati mafcuul bihi ou la mid oo marka yaa zaydu aada leedahay macnaha adcuu zaydan ay macnihii ka dhigan tahay marka yaadi waxay naaib ka tahay ficil munaadahana ficilkaas oo ya-da ay naaib ka tahay buu mafcuul u yahay asalkiisa waxa weeyaan adu zaydan buu ahaa marka codkii waa gaabanaya haddii tiraa adcuu zaydan hadaa tira laakiin yaadii in fursa ku siiso qofkii kaa dheera u ku maqlo marka yaadi tanuuba can dalika اlficli wa hada اlsmu bacda yaa huwa mafcuulu lidalika اlficli اlmaxduuf marka munaadaha wax mansuub loo leeyahay waa fii haduu lafdiga laga nasbina wa ahlan wasahlan haddii kale fii maxali nasbina laleeyahay yaa zaydu aqbil ilaya jawaabtii waa maqan tahay ko taas noqdo koobaad wa haddii mufrad ou noqdo laakiin tathniya haddii uu noqdo maxaad samayn lahayd yaa zaydaani aqbilaa ilaya yaa zayduuna aqbiluu ilaya marka fiiri yaa zaydaani haddii lagu yidhaha icraab yaa xarfu nidaa zaydaani munaadan mabniyun cala alalifi fi maxali nasbin waxa weeyaan mufradka meeshan waxaa lagala jeedaa tathniyadii jamci maa laysa mudaafan walaa shabiha bilmudaaf mufradaa laga yihahda waa gaar ku ah marka maxaa laleeyahay mabniyun cala alif liannahu alifaa lagu godi jiray oo lagu icraab jiray aliftii lagu icraabi jiraa lagu binaynaa lama dhahayo marfuuc bilif lama dhahayo laakin mabniyun cala alalifi fi maxali nasbin yaa zayduuna saas oo kale waa idan mabniyun cala alwaawi fi maxali nasbin yaa muslimaatu alaleeyahay mabniyun cala dami fi maal liannahu jamcu muanath saalim damaa lagu godi jiray wahaakada marka kaas waa mufradkii calamka tahniya ha noqdo jamac ha noqdo mufrad iska caadiho ha shay ha noqdo waxaa lagu binaynaya wixii lagu godi jiray intaas mufradkii caalamkan kaga baxnay nakiradii maqsuudadeedu imaaw yaa rajulu ay ku imaanaysa maxaa maqsuuda loo yiri adig hadda fiiri toban nin yaad ku timid hal qofna kama taqaanid marka kulligood rajul rajul rajul rajulay ku yihin waa nakiro laakiin nin kamid ahaad farta u taagtay markaasaa tihi yaa rajulu nin yaabow tajlis bi hadihi ariiqa mathalan dadka maxaad kaga soocan tahay fiiri asoo nakira ku ah oo dadkan hadda kuula siman laakiin gooniyaad ula qasado asoodan aqooniaad rabtaa inaad la hadashid maxay noqotay markaan ninki waa nakiro laakiin maqsuud asiga gooni baad kaga socday asaad u yeerinaysa yaa rajulu tacaal ilaya baa tiri ii kaalay marka waa nakira ninkii oo adiga laa tacrifuhu huwa laakinaka qasadtahu maca kownihi nakira cindaka marka waxaa le nakira maqsuuda marka maxaad icraabay mufradkii calamka ay la craabta yaa nida rajulu munaada nakira maqsuuda mabniyun cala dami fi maxali nasbin ala leeyahay munaadaha jawaabuu rabaa yaa rajulu kayta kayta wixii oo ku xigo ayib <clears throat> intaas waa laba waa lisa saaray markaan munaadaha shanow awal u qeybsamay laba waa isku xugumay noqdeen nakira maqsuuda iyo mufrad calami isku xugumay noqdeen waa mabni fi maxali nasbina aan leeyahay wthalaathatu albaaqiyatu saddexda soo hartay mansuubatun weeyaan kuwo la nasbiyo laa hayru nasba waxaan ahayn ma banaano fiiri markaan waxa weeyaan wthalaathatu lbaaqiyatu saddexda soo hartay oo waa maxay nakira hayra maqsuuda iyo mudaaf iyo shabiih bilmudaaf waay intaas waxa weeyaan waxaa lagu leeyahay waxa weeyaan waa mucrab wa mucrab oo mansuub ah nakiradii oo غayr maqsuudada ahed waxa waaye ya nin indhala maala waa lagu soo dhoweeya taqriibka amhiladii lagu sheegi jiray nin indhala yaa waxa weya jidkaanoo ush isaga garaaca marka wuxuu iska takhayula rag badan meesha inay marayaan markaasu wuxuu le ya rajulan khud biyadii war nin yahabou gacantayda qabo hal ninoo gooni ula qasdaay ma jirto ogow laakiin yaa rajulantan dad inuu kusoo jiito unbuu rabaa marka nakira waaye yaa rajul markuu leeyahay haddana maqsuuda maaha qofgooni uma jeeda nin gacantayda qabo waay marka mucrab waa kaas nakira hayr maqsuuda la yihahda maxaad leedahay yaa xarfu nidaa rajula munaada mansuub mabni ma dhehaysid calaamatu nasbihi fatxa daahira adcuu rajulan ay macnihii ka dhigantah waa nakira khayru maqsuuda waxaa lamid eh maala fiir ninka markuu masaajid uu khudba ka akrinay yaa gaafilan can dikri illaahi tanabah wantahiz hadihi alayaami alkhayiraat oo kale yaa gaafilan can dikri illaahi tanabah yaa gaafilan can ilmowti fiiri hadda markuu yaa gaafilan leh ninka khudbada markuu akrinay ma hal nin oo ujeedaa mase nin karow aniga waxaan ku leeyahay saan isaan samey yaa taarikan lisalaati intabih linafsika yaa taarikan lisalaati yaa mufaritan fi janbi illaahi kulahaa waxaa weeyaan waa nakira khayru maqsuuda liannu ninka khudbada markuu akhrinayo hal inuu gooni ula jeeda ma laha laakiin dadka oo dhan ninkii sifaatkan laga hela buu la jeedaa marka yaa gaafilan can dikri illah hadaa aafila munaada mansuub calaamatu nasbi fata daahir adle waa nakira oo hayr lmaqsuud ah ayib waxaa lamid e maxaan ku irahdaa mudaaf isimka hadduu mudaaf noqdo asiga waxa weeyaan waa la nasbina yaa طaalib اlcilmi aqbil ilaya ayaad leedahay yaa aaliba alcilmi fiiri yaa aaliba aalibkii alcilmiga loo idaafay mabni maaha mucrab waa yaa xarfu nidaa aaliba munaadan mansuubu calaamatu nasbi fatxa daahira aaliba mudaaf مضاف mudaafu ley majruur waxa weeyaan yaa raaqiba alfadli fantahiz yaa raaqiba almajdi yaad leedahay waa mudaafkii waay kii kale oo macnaha waxa weeyaan mushabah bilmudaafki yaa rafiiqa bilcibaadi urfuq bina yaad leedahay ilaahay baad bariisa yaa rafiiqa bilcibaadi hadda rafiiqantaas waxa weeyaan waa isim mushabah bilmudaaf ah liannahu rafiiqaas macnihiisa wuxuu ku dhamaystirmi karaa bilcibaadi oo jaari majruurka ah yaa raagiban fi lkhayri aqbil ayaad leedahay yaa raagiban fi lkhayri aqbil waxaa weeyaan mushabah bilmudaaf sidii mudaafka loo ciraabiy oo kale ayaa loo ciraaba almuhim saddexdaas midkaba hal mithaal u qabso inay mucrab yihiinna u qaado mufrad calam iyo nakira maqsuudaana inay mabni yihiin u qaado fii maxali nasbin laleeyahay munaadihii intaas khulaasadiisa tacriifkiisi adawaat الnidaa aqsaam الnidaa xukm الnidaa intaasaa ugu muhiimsan waxaa la rabaa taalibka markuu mubtadi yahay macluumadii soo marto inuu meel ku qorto una xifdiyo hadhowdii dambe kitaabka kale markii kusoo marto waana waana tanbiihinaysaa oo tanbiih bayna u tahay haddana waxa waye tastaqir اmacluumaat akhar laakiin waxaa ugu muhiimsan inad wixii mar aad soo akhrisatay aadan iloobin tikraar ardayga waxaa la rabaa eh, inuu maanta mathalan ajruumigii u akhristay maanta inaad soo bilaawdid ajruumiga aada dhammaysid haddana biri aad bilaawdid aada dhammaysid adigoo laqbaynays isku dayaysid markaas macnihiina inaad sheegtid amhila aad u keentid icraabtii aad isku daydid haddana aad ku celisid waxa weeyaan adtikraar yucalimu lbaliid waa kugu celcelinaa markaa haddaad laakiin fahmo kasta aada leedahay oo kitaabka sheikhi markaa ka dhageysatay int isku laabteed aad shaqadaada bilaabatid cilmi adiga waa isdayse wa arju an tasmacuu hadihi nasiixa ninka ardayga haddii intuu kitaabkii qaadanin meel uusan la fariisanin macluumaadkii uusan ku celcelinin waxa weeyaan cilmigaas wuu dhaafay taas waa inuu ogaada ayib adiga baabbaab ugu ekayso baabullah hal darsi ka dhigo baabulmunaadaa darsi kale ka dhigo baabkan kale haddaan ku darayna sidaas oo kale waay laakiin adiga waad is isxakumi kartaa laakiin hadhihin sheikhi maanta intaanu isku akhri intoodii aan wada dhagaysto haddii aad tiraahdid wixii oo dhan way kaa wada dhumaya ayib baabu lmafcuulu min ajlihi haadaa baabu lmafcuuli min ajlihi midkii asiga daraadiis wax loo sameeyo uu baab yahay mafcuulu min ajlihi ama mafcuulu liajlihi ama mafcuulu lahu waxaad rabta dheh magacyaalkaasuu wada leeyahay tacriifkiisa fiiri wa huwa lismu اlmansuubu aladii yudkaru bayaanan lisababi wuquuci اlficli naxwu qowlika qaama zaydu ijlaala licamrin waqasadtuka ibtigaaa macruufika waxaa la leeyahay mafcuulu liajlihi waxaa la yidhahda alsmu weeyaan ficli xarafa ka baxay almansuub mansuubaadkuu ka mid yahay marfuuci majruura ka baxay aladii kana ugu muhiimsan marka mafcuul kasta oon soo marnay isimna waa ahay mansuubna waa ahay laakiin kan muxuu dheeryahay aladii mafcuulko ama mansuubko yudkaru la sheego bayaanan cadayn lisababi wuquuci اlficli ficilka wuxuu u dhacay sababtiisa in la cadeeyo loo sheego ah, mafcuul lahu wadiifadiisa waxaa weeyaan ficilka asiga ka horeeyo sababta keentay ficilkaas in la sameeyo yuu kuu cilaynayaa saas waay alladii kii waa mansuubka yudkaru la sheego bayaanan liajli bayaanin ama bayaanan cadayn lisababi wuquuci اlficli ficilka dhicitaankiisa sababteedoo la cadeey ki loo sheegaa la yidhaahdaa naxwu qowlika baaba kamid ahoo qaama zaydun baa istaagay ijlaalan licamrin camar asoo weyneynay ijlaalan hadda fiiri horta isim ma tahay ma ah isim waa tahay ma daliil liwujuudi tanwiin isimkan waxaan ihi yucrafu bitanwiini ko ijlaalan isim waa tahay nuqtada labaad mansuub ma tahay mase ma aha nacam ijlaalan waa nasbisan tahay aladii yudkaru bayaana lisababi wuquuci lficli ka fiirsa markaan zayd maxaa keenay inuu istaago sababi wuquuci ficli ficilkan qaamo waay zayd inuu istaaga maxaa keenay wuxuu isu istaagay fiir qof baa ku yimid marka ah, safar uu ku maqnaay marka uu istaagitaankaadan maxaa keenay ninkaanad karaamayna ijlaal waa marka fiiri ijlaalantii waxay caddaynaysaa sababta qiyaamka zayd keentay marka yudkaru bayaanan lisababi wuquuci ficli saas waay ayib waxaan ku leeyahay zurtuka maxabatan fiika jacayl aan ku jeclahay baan kuu soo ziyaartay marka ziyaarada maxaa igu ximbaara aniga jacaylkaasa igu ximbaaray waxaad leedahay ataytuka ragbatan fi fi fii tasaduqika calaya waxaan kuu imid inaad wax isiisid oo kale marka wahaa kaasa shuruudaas waxa weya inuu isim ahaado mansuubna yahay wa an yakuuna cilata liwuquuci اlficli intaas leeg soo gaabso marka waxaa laleeyahay shuruudiisa asiga shan shardi buu leeyahay shanta shardi waxa weeyaan midka mafcuulu liajlihi noqonay masdar inuu noqdaa la raba hadda waxaa laga yaabaa masdarka sida looga dhalaaliya afcaasha inaada waqtigeeda gaarin waana sax laakiin hadda lafdi ahaan le isaga xifdi ficil kasta masdar uu leeyahy qaama qiyaaman a u masdare dahaba dahaabana u masdare samaca samica اktasla اktisaalna u masdar ficil kasta masdar uu leeyahay marka mafcuulu liأjlihi waa inuu masdar noqdaa ee uusan noqonin isim jaamida isim caadi inuusan noqonin kow hadda ijlaalan ajala wuu weyneeye ficilka akrama afcala ah ifcaal baa masdar u ah akrama ikraaman yaa masdar u ah akhraja ikhraajan ajala ijlaala masdarkiisa waa kaa kow mida kale waxa weeyaan waa inuu mafcuulu liajlihi noqdo waxa qalbiga ka dhacaya qalbiyan inuu noqdo fiiri hadeertaan ijlaalka ma xibnahu ka dhaca mase qalbiga qofka waxa weyaan markaad ijlaal aad weyneyneysid qalbigaad ka weyneyneysaa macnaha qalbigaada yaad ku qabanay nin weyn oo muxtaram inuu yahay laakiin xibnaha waxa weyaan wa an yakuuna cilata limaa qablahuna waata hadda aan fasirnayoo mafcuulu lijlihi waa inuu cilo u noqdaa ayib waxaa lagu leeyahay an yataxida maca caamilihi fi lwaqti waalfaacili ficilka asiga ka horeeyo iyo ijlaalantaas ijlaalan waa masdar faacilan ku hor qasan marka waxaa lagu leeyahay faacilka ficilka horo iyo faacilka maxaan ku yidhaha mafcuul liajlihi inay hal qof isla ahaadaan hadda fiiri qaama zaydun ijlaalan licamrin ninka qiyaamka sameeyey iyo ninka ijlaalka sameeyey waa isla zaydki kale waay asaana istaagay asaana camarkii asaa weyneynaya labadii waxa weeyaan hal qofay isla yihiin waktigana waa inuu isku mid ahaadaan oo ninkan waktigu istaaga iyo waktiga uu ninkan ijlaalinayo waxa weeyaan waa isla hal waqti waay haddii shuruudii marka ay intaas mid kamida ay la waayo waxa weeyaan eh, mafcuulu liajlihi ma la nasbi karo kuwaan hadda iska dib marso an yakuuna mutaxida macaamili fi lwaqti wاlfaacili inkastoo iska sahlan tahay haddana waxaa laga yaabaa daalibka mubtadi ah inuusan tasawuri karin faacilka masdarka si uu masdar faacil ku yeesha karaamaba ka muuqde ijlaalantaas fiiri waxa wax wax weyneynaya qof waa inuu ku jiraa qofkiyaa meesha ku qarsan marka labadoodii hadday iskhilaafaan waxa weeyaan oo labadii faacil hadday kala noqdaan oy labadoodii oo aad tiraa qaama zaydun ijlaala camrin libakrin haddaad tiraahdid zayd baa istaagay wuxuu isu taagay khaalid karaameyntiisaoo camar ou karaameeyey fiiri ninka oo wax karaameynaya ninka istaaga labay kala noqdeen isma anfacayso haddii ay faacilka kula duwan yihiin haddii zamanka ay ku kala duwan yihiinne waxaad leedahay mathala taahabtu lisafari qadan aada leedahay hadda fiiri taahabtu ninka isdiyaarinaya iyo ninka safra waa isku mid laakiin waktigaa kala duwan maanta diyaargarowga safarkana waa biri waktigaa kala duwan marka ma dhehaysi taahabtu safaran ma dhehaysa lisafari laamaad gelinaysa khulaasaة اlqowl mafcuulu lahu waxa weeyaan midkii macnaha waxa weeyaan daraadiisa wax loo sameey mafcuulu lahu ay aladii fucila اlficlu liajlihi sidaas weeyaan waxaa la yaab leh mafcuulu liajlihi shuruudaas shanta ah markuu masdar noqdo haddana qalbi ou noqdo hadana eh, maxaan ku irahdaa mutaxidan maca faacilihi maca aamilihi fi lwaqti faacil ou noqdo shuruudda hadduu dhammaystirmo in la nasbiyo waajib ma aha laakiin shuruudda markuu dhammaystirto in la nasbiyana waa banaan tahay u mansuubaadka kamid noqdo in la hoos dhigana waa banaan tahay shuruudda markuu oobsado waya laakiin hal shardi hadduu waayo in la kordhiga ma banaana in la jaraa waajib ah nuqtadaasna si fiican u qabso idaa tawafarat fi lmafcuuli lahu jamiicu shuruud yajuusu bacda tawafuri shuruud aljaru bilxarfi aw الnasbu mafcuula lahu labadaasaa banaan wa ida اkhtala shardu min shuruudi اlkhamsa yajibu jaru bilxarf intaas weeyaan mithaalkii marka fiiri aan ku icraabo qaama zaydu ijlaala licamrin aa tiri qaama zaydun waa ficil faacil ma u baahna icraabteeda ijlaala mafcuulu liajlihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirih licamrin allaamu xarfu jar camrin ismu majruuru bilaam wa calaamatu jari kasra daahira aljaaru wاlmajruur mutacaliq biاlijlaal ayib waqasadtuka ficlu wa faacilu wa mafcuulu bihi qasadtu darabtu ay lcraab tahay qasad ficil maadi mabniin cala sukuun litisaali bidamiir rafci mutaxarik wataau damiiru mutasilu mabniin cala damir fi maxali rafcin faacil qasadtu ninka wax soo qasday asaa faacile ka damiir mutasil mabniin cala fatxi fi maxali nas mafcuulu bihi qasadtu ka ibtigaaa mafcuulu liajlihi mansuub calaamatu nasbihi fatxatu daahiratu fi aakhirihi ibtigaaa mudaaf macruufi mudaafu ilayhi majruur wcalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi macruufi mudaaf wlkaafu mudaafu ilayhi mabniun cala lfati fi maxali jarin intaas waa mafcuul liajlihi mafcuulu liajlihi fiirya hadda waxaa banaan in tirahda qaama zaydun liijlaali liijlaali camrin inaad ijlaalinti laam inaad ku jirtidaa kuu banaan waxaa kuu banaan qasadtuka liibtigaai macruufika inaad laam ku jirto xaraf ah asoo shuruudii oofsaday inaad nasbisidoo laamta ka jirtid io inaad laamta ku nasbisid intaba waa kuu banaantay amhila badan yaa qur-aanka uga jirto laakiin waxaa eh, aan kaaga dhaafayaa xataa laa tushawish calaa nafsika bikahrati اlamhila mithaal yar ninka hadduu fahmo hadhow waa ku ooda goosan karaa ninka ardayga haddii halkaas mithaalo loo sheegay idaa tajamada ladayhi falaa amala fi talabihi lilcilm laakiin haddii mithaalkii ou noqda nin mustaniir ah wayaqiisu cala almithaali gayruhu mima yumaathiluhu ninkaas waxaa weyaan baabkii dhabta ah jidkiisa ugu helay wallahu aclam wsala الله waslama على نبينا muxamed wa aalihi wa saxbihi ajmaciin